bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii axkaamun daruuriya lilfatayaati wazawjaat baan ku dhex jirnaa baabka aan maanta ka bilaabayno waxaa weeye alikhtisaal min alxayd waljanaaba sida looga mayrto xaydka iyo janaabada waa baab muhiim ah oo ragga iyo haweenkaba muhiim u ah wey raggana janaabada sida looga mayrtuu ka baranayaa haweenkuna waxay ka baranayaan sida xaydka iyo janaabada looga qubaysto ina almar'ata alxaa'id gabadha caadada qabta ida nqadaca damuha markii dhiigga uu ka go-o dhiiggeeda falaa yada-uhaa zawjuha ninkeeda uma tegahayo xataa takhtasila ilaa ay ka mayrato ilaa ay mayrato uma tegi karo dhiigga go-itaankiisa keliya haweentii kuguma banaananayso inaad u tagto oo jimaacaad ugu tagto ilaa ay ka mayranayso xataa takhtasila idaa kaanad qaadiratan wey cala liqtisaal waa haddii ay qobayska awood u leedahay wa ilaa hadday qubayska uu dhibahayo tayamamad way booraysanaysaa kamaa huwa madhabu jamhuuri lculamaa ka maalik oo kale sida imaam maalik wa axmed wa shaafici oo kale sida ay qabaan waqad waradat axaadiiun waxaa soo arooray baa layidhi axaadiid caninebiyi ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam oo ka hadlaya fii ikhtisaali aljunub walxaa'id qofka janaabada qaba iyo qofka gabadha caadada qabta qubaysashadooda minha xaggeeda siay uga qubaysan lahaayeen ahay xadiidu caaisha minha waxaa ka mid ah xadiidu caaisha ka mid ah kaana rasuululaahi wuxuu ah sala allahu calayhi wasalam ida iqtasala min aljanaabati nebiga wuxuu ahaa markuu janaabo ka qubaysanahayo janaabada sideeda waxaa la yidhahdaa macnaha qofka markii reerkiisa ama xaaskiisa ay wada dhaqmaan oy isu galmoodaan xaaladaas qofka janaabu qabaa baa laleeyahay leeyahay macnaha janaaba ayuu qabaa marka inuu ka qubaystaa weye marna janaabada waxay isaga imaanaysaa qofka isagoon xaaskiisa u tegin buu ku riyoon karaa ama gabadhii ha ahaata ama inankii markaasaa wixii laga qubaysanayay ka imanayaan xaaladaasna qofka janaabu qabaa baa laleeyahay macnaha marka labada jeerba qofka waxaa weeye waa junub wey oo waxaa la doonaya inuu ka qubaysto haddii xaaskiisa uu u tago oo labada gudniin ay isgaaraan buu rasuulka yidhi qubayska waa waajibahayaa shardi uma ahan inay wax yimaadaan sida axaadiista soo socota aan ku arki doono kaana rasuulullaahi baa layidhi rasuulka ilaahay wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam ida iqtasala hadduu ka mayranayo min aljanaabati janaabada markuu ka mayranayo yabda wuu bilaabi jiray mayrashadii fa yaqsilu yadayhi labadiisa gacmood buu dhaqi jiray uma yufriqu biyihii wuxuu ku shubi jiray biyamiinihi uma yufriqu wuu soo leexin jiray dheh biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixdiisa macnaa wuu soo leexin jiray biyihii weelka ku jiray biyamiinihi buu kusoo leexin jiray calaa shimaalihi bidixdiisuunu ku leexin jiray ilan gacanta waxa lagu dhaqaya waa bidixdii fa yaqsilu farjahu markaasuu wuxuu dhaqi jiray farjigiisii uma yatawada kadib wuu weyse qaadan jiray wuduu'ahu lisalaad sida salaada u weyse qaatoo kale uma ya'khudu lmaaa kadibna biyihii buu qaadi jiray fa yudkhilu asaabicahu wuxuu gelgelin jiray farihiisa fii usuuli shacri tinta salkeeda ayuu markuu janaabo ka qubaysanayo timaha ayuu faraha gelgelin jiray tinta salkeedu dhaqi jiray xataa idaa ra-aa ilaa uu arko an qad istabra-a in maxaanku dhahdaa kolkan maxaanku dhahdaa madaxii biyihii uu wada gaaray xafana markaas wuxuu soo qaadan jiray wuxuu calaa ra'sihi maxaan ku madaxiisi wuxuu ku shubi jiray xafana wuxuu ku shubi jiray calaa ra'sihi alaaa xafayaatin saddex sacab uma afaadla kadibna wuxuu ku shubi jiray biyihii calaa saa'iri jasadihi jasadkiisii kale uma qasala rijlihi kadibna lugihiisuu mayri jiray marka qubayska janaabada sidaasay u kala horeeyaan marka hore qofka waxaa weeye gacmihiisu dhaqahaya ah, koo waxaan kasoo bilaabnay maxaanku raa fayaqsilu yadayh gacmihiisu dhaqayaa baan nidhi uma yufriqu biyamiinihi midigtiisa ayuu maxaan ku rahdaa kusoo leexinhayaa biyihii calaa shimaalihi bidixdiisuuna ku shubaya markaasuu farjigii dhaqayaa gacmihii markii la dhaqo farjigii baa la dhaqayaa kadib weyse baa ku xiga kadib biyuu qaadahaya wuxuu gelinayaa farihiisii tinta salkeedii ilaa uu arkay inay tintii maxaan ku rahdaa qad istabra'a biyihii ay ka dhargeenoo madaxii biyihii si fiican u wada gaaray markaasuu haddane xafana calaa ra'sihi madaxiisa wuxuu ku shubayaa alaaa xafanaatin saddex sacab oo biyo ah uma afaada kadibna wuxuu ku shubayaa biyihii calaa saa'iri jasadihi jasadkiisa oogadiisii inti kale uma qasala rijlayhi marka u dambaysana lagu iska raacinaya iska dhaqaya xadiidka kaas xiga waxaa weeye can maymuuna xadiidkeedii wey qaalad maymuuna waxay tiri tawada'a rasuulu laahi sala allahu calayhi wasalam wudu'ahu lisalaad rasuulka wuxuu weyse qaatay weyse qaadkiisii salaada hayra rijlayhi labadiisi lugood laakiin ma dhaqin waqasala farjahu wuxuu dhaqay farjigiisa iyo wamaa asaabahu iyo wixii gaaray oo jirkiisii janaabadii ka mid ah oo jirkiisa gaar buu iska dhaqi jiray oo asiibay uma afaada calayhi almaa kadibna korkiisa wuxuu ku shubi jiray almaa bihi uma naxar rijlayhi kadib lugihiisu meeshuu ku qobaystay buu ka dhaqaaqi jiray oo ka yar durki jiray ka sikan jiray faqasalahumaa lugihii gaar buu u dhaqi jiray qaalad waxay tidhi maymuuna haadihi khislatun liljanaaba tan waxaa weeye sida janaabada looga qobaysta waay dhihi jirtay sifada janaabada looga qobaysto waa sidaan bay dhihi jirtay maxaa yeele haweenka nabiga nabiga markuu janaabo qabo way la qobaysan jireen marka aada bay u fahmayaan mana oo ninka iyo haweentiisa way isla qobaysan karaan sidaan arki doono nabiga haweenkiisa janaabada way isla qobaysan jireen laakiin xaydka haweenta gaarkeeda ay u qobaysan jirtay can caaisha radi allaahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam laa yatawadau bacda alqusl mid aan weyse qaadanaynin markuu janaabada ka qubaysto kadib ma weyse qaadan jirin oo mar hadduu janaabo ka qubaysto weyseqaad xibnihii weyseqaadkuu dhaqayay markuu qubaysanayo bes weyseqaad kale kuma celin jirin sidaas way sida sunnada ah mar haddaad janaabo ka qubaysato weyseqaad lagaama raba salaada toos baa u can ibni cumar waxaa laga wariyay marfuucan xadiid rasuulka loo koriya wa canhu xaggiisa ibni cumar mawquuf isagoo mowquufna waa laga wariyay annahu shaaniya lamaa su-ila markii la su-aalay can canilwuduui weyseqaadka bacda alqusli oo markii janaab laga qubaystay kadib dadka weyse qaadanaya ka waran markii la yidhi ibni cumar wuu yaabay wuxuu yidhi waayu wuduu'in acamu min alqusli weyse qaadkeebaa ka caamnimo badan buu yidhi qubayska macnaha oo marba qofka hadduu qubaystay oo xibnihii weyseqaadka iyo intii kale jirhkiis dhanba u dhaqay weyseqaadka kale u baahan yahy waa maxay buu xibnihii weyseqaadka qubayskii bayba soo galeen wa rawaa ibn abi shayba aydan wuxuu weri anahu qaala lirajuli nin inuu ku yidhi qaala lahu uu ku yidhi inii atawada'u bacda alqusl nin baa wuxuu yidhi anigu waxaan waan weyse qaataa markaan janaabo ka qubaysto fa qaala wuxuu yidhi laqad tacamaqta waad ku xeel dheeraatay buu yidhi arrintii lagu amray waad ku xeel dheeraatay oo waad ku talax tagtay wakadalika sidaasoo kale kaana yaquulu jaabir bin cabdillahina saasoo kale u dhihi jiray waxaas xadgudub waa u dhihi jiray wa su-ila sheikhu lislaam ibnu taymiya la su-aalay raximah llahu can rajulin iqtasara nin qubaystay walam yatawada aan weyse qaadan fa hal yujziuhu dalika arrintaas ma ka gudaysaa oo qubeyskiisii weyse qaad la-aantaas markuu qubaystay kadib uunan gaar u weyse qaada qubeyskaas maku filan yahay am mise kuma filna fa ajaaba wuxuu ku jawaabay alafdal sida fadliga badan waxaa weeye yidhi an yatawadaa inuu weyse qaato uma yaqsila saa'ira badanihi markuu janaabo ka qubaysanayo waa kaan soo sheegnay marka hore gacmaha iyo farjiga markii la dhaqu weyse qaadanaya uma yaqsilu saa'ira badanihi buu yidhi kadibna xibnihiisii kale badankiisii kale u dhaqaya walaa yuciidu lwudu buu yidhi weyseqaadka mar kale ma soo celinhayo weyseqaadkii qubeyska dhexdiisa uu weyse qaatay kaasaa ku filan buyidi kamaa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yafcal sida nebiga uu yeeli jiray walow iqtasara cala aliqtisaal buu yidhi hadduu ku gaabsado qubaysashada min hayri wuduu'in xataa markuu qubaysanayo hadduunan xidnihii weyseqaadka xataa gaar u dhaqin oo iska qubaysto oo qubayskaas keliya ku gaabsado ajzaahu dalika fi lmashhuuri buu yidhi arrintaas way ka gudaysaa wiil sida mashhuurka ah min madhabi alaimati alarbaca madhabta imaamyada afarta siday qabaan laakiin buu yidhi cinda abi xaniifa wa axmed calayhi korkiisa waxaa ah bay yidhaahdeen qofkaas waxaa ah bay yidhaahdeen korkiisa almadmadati inuu luqluqdo walistinshaaq inuu sandaarsado ayaa laga doonayaa bay ayaga ku dareen wa cinda maalig iyo washaafici waxay yidhahdeen laysa calayhi dalik istinshaaq iyo luqluqasho iyo sandaarsi waxaas waxaas waxba korkiisa saaran ma ahan wax laga doonay ma yidhaahde wahal yanwi ma wuxuu niyoonayaa rafcu lxadathayni markuu janaabada ka qubaysanahayo haddii xadadkii yaraa uu qabay labada xadadba inuu iska koryeelayo miyuu niyeysanayaa fiihi waxaa ku sugan arrinkaasi nisaacun bayna alculamaa culammada dhexdeeda muran baa ka jira wallaahu aclam ilaahay baana garanhayo yidhi Ah. oo qofka macnaha isagoo weyse qaad laga rabay janaaba hadday ku dhacdo markuu qubaysanayo ma labadiiba miyuu niyeysanayaa mise janaabadii keliyuu niyeysanahayaa waa arin maxaan ku rahdaa masala culammadu isku khilaafeen buu yiri can caaisha waxaa laga wariyey ana asmaa binti shakal gabadhaas sa'lad annabiyi sala allahu caleyhi wasalam can qusli lmaxiid waxay nebiga su-aashay qubayska xaydka macnaha ah faqaala wuxuu yidhi ta'khudu ixdaakun midiin waxay soo qaadanaysaa ma aha biyaheeda iyo wasidrataha gobkeeda sidrada waa caleynta gobka waagii hore intii la tumo sidii shaambacma laga dhigo ayay habluhu ku qubaysan jireen biyaheeda iyo caleynteeda gobka oo saabuuntii shaambadii oo kale ay ka wado ayay soo qaadanaysaa fatadahar way isku dahiraysaa fa tuxsinu duhuur buy rasuulka dahaar qaadashadana way wanaajinaysaa uma tus uma tasubu calaa ra'siha kadibna madaxeeday ku shubaysaa biyihii fatudlikuhu way rugaysaa madaxii dalkan shadiidan rugitaan aada u daran waa gabadha caadada markay ka qubaysanayso caadada iyo janaabada gabadha markay ka qubaysanayso farqi baa u dhexeeya hadda u fiirso madaxa markay dhaqaysa gabadha caadada markay ka qubaysanayso way rugaysaa buu rasuulka yidhi dalkan shadiidan rugitaan aada u daran xataa tabluqa ilaa ay gaarto shu-uuna ra'siha madaxeeda maxaan ku idhaahdaa salkiisa ilaa ay gaarto uma kadibna tasubu calayha almaa biyihii bay korkeeda ku shubaysaa uma taakhudu firsatan kadib waxay qaadan cad suuf ah mumasakatan oo la carfiyey oo caraf loo yeelooyo catar iyo barfuun wax udgaahee la mariyay fatadaharu bihaa way isku dahiraysaa qaalad asmaa waxay tiri nabig bay su-aashay wakayfa tadaharu biha say isku dahiraysaa gabadha suufkaas la carfiisa isugu dahiraysaa faqaala qaala nebigu wuxuu yihi subxaana allah ilaahay baa hufan wuu la yaabay gabadha su-aasheedii tadahiriina biha waa isku dahiraysaa buu yidhi fa qaala caaisha waxay tihi kaannahaa tukfii daalika sida iyadoo arrintaas ka qarinaysoo kale tatabaciina athara dam yacni waxaad raacinaysaa meelihii dhiiga dhiigga meelihiisii ayaad raacinaysaa baa layidhi macnaha meelihii dhiigga kaa gaaray baad raacraacin baa laga wadaa nebiga markuu leeyahay isku dahir meelihii dhiigga ka soo baxaya suufkaas carfahaya marmari baa lagu yiri mhm. wasalatu nabiga waxay weydiishay gabadhaas asmaa haddana can qusli janaaba qubeyska janaabadana iga waran bay tiri fa qaala nebigu wuxuu yidhi ta'khudu maaan biyaad soo qaadanaysaa fatadahar waa isku dahiraysaa fatuxsinu duhuur dahar qaadashada waa wanaajinaysaa oo mase tubliqu waad ku xeel xeeldheeraanaysaa duhur dhahaar qaadashada waad ku xeel dheeraanaysaa uma tasubu calaa ra'siha kadib waxay ku shubaysaa gabadha madaxeeda ay biyihii ku shubaysaa fatadlukuhu way rugaysaa xataa tabluqa ilaa ay ka gaarayso shu-uuna ra'siha madaxeeda salkiisa uma kadibna tafiidu calayha alma kadibna biyahay isku shubaysaa faqaalat caaisha waxay tiri nicma nisaau nisaa al ansaar haween waxaa u nicmo lahaaday haweenka reer ansaar lam yakun yamnacuhuna alxayaa ma uunan ka mancinin xishoodka an yatafaqahna fi diin diintooda inay fahmaan xishoodka kama mancinin bay tiri macnaha haween nicmole ayay ahaadeen haweenka reer ansaar bay tiri macnaha can caaisha waxaa laga wariyay haddana qaalad waxay tiri laqad ra'aytunii waxaan is arkay bay tiri aqtasilu anoo maylanahayo ana aniga iyo warasuullah rasuulka ilaahay min haada kan faa-idaa markaasna towrun weel yar ayaa mawduucun meesha yaalla mithla saaca sida suis oo kale ah weelkan ama sakeelkan aan anay nebiga ku wada mayran jirnay ow duunahu ama wax suus ka yar weel suus ka yar fa nashracu fiihi jamiican dhammaanteenba weelkaasaan gacmaha wada gashan jirnay fa ufiidu calaa ra'si waan ku shubi jiray madaxayga korkiisa biyadii gacantayda alaaa marlaatin saddex jeer yacnii gacantayda intaan biyo kusoo qaado ayaan saddex jeer madaxa ku shubi jiray wamaa anqudu lii shacran tintaydane ma aanan furfuri jirin bay tiri wamaa anqudu ma furfuri jirin shacran tin lii aniga aan leeyahayn tinta iyadoo sida iigu xirxiran ayaan madaxa biyaha ku shubi jiray tiri marka gabadha janaaba markay ka qubaysanayso waa sidaas wey tinta ma furfurayso tintiyo sida ugu xirxiran ayay madaxa korkiisa biyaha saasun ku shubaysaa ay ku riixaysaa wa fii xadiidi umu salama waxaa kusoo arooray ana imra'atan jaad ilaa umu salama haween baa umu salama u timid faqaalad waxay tihi fasa'altu waxaan su-aalay lahaa ayada waxaan u su-aalay annabiya sala allahu calayhi wasalam can ilqusli qubeyska ayaan u su-aalay wa qaala fiihi waxaa ku jiray qubeyska janaabada nebiga gabadhaas u su-aalay wa qaala wuxuuna yidhi nebiga fiihi qubeyska janaabada wuxuu yidhi markuu ii sheegahay waqmizi riix quruunaki geesahaada tintaada meelaha ay ka xirantaho geesaha gacanta ku riix cinda kulli xafnatin sacab kasta oo biyo markaad ku shubaysid gacanta xoogaa ku riix si biyihii xoogaa salka gudaha u gaaraan can ummi salama qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallah innii imra'atun aniga haween baan ahay ashuddu waan adkeeyaa dafra ra'si madaxayga tidiciisa xirxirka madaxayga tintiisa markaan xirxirahayo aada baan u xirxira u adkeeyaa afa anquduhu liqusli ljanaaba ma waxaan u furfurayaa markaan janaabo ka qubaysanayo qaala nebigu wuxuu yihi laa maya ma furfuraysid inamaa yakfiiki waxaa kugu filan an taxti calaa ra'sika madaxaada inaad ku shubto alaaa xafayaatin saddex sacboo biyaah uma tafiidiina calayki lmaa kadibna korkaaga kale aada biyaha ku shubto fatadahirayna sidaasaa daahir ku noqonaysaa wa fii riwaayati limuslimna waxaa ku soo arooray can ummi salama qaalad waxay tidhi afa anquduhu lilxaydati waljanaba rasuulka ilaah xayd iyo janaaba markaan ka qubaysanayo madax ma furfuraya fa qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya qaala ibnu qudaama fi lmuqni wuxuu ku yidhi walaa yakhtalifu almadhab buu yidhi iskuma khilaafsano yidhi madhabta fi annahu laa yajibu naqduhu min aljanaabati inaysan waajib ahayn marka janaabo laga qubaysanayo furfuridiisa madhabteenu iskuma khilaafsanu yidhi walaa aclamu fiihi khilaafan bayna alculamaa culamad dhexdeeda khilaafka ma ilaa maa ruwiya can cabdilaahi bin camr ilaa cabdilaahi bin camr wixii laga wariyay mooyeeb cabdilaahi bin camr ayaa arrintaas xooga aad u adkeyn jiray oo in gabadha maxaan ku rahdaa markay janaabo ka qubaysanaysa xataa sida xaydkii oo kale madaxa inay furfurayso can cubayd bin cumayrin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi balaqa caaisha caaisha waxaa soo gaaray anna cabdilaahi bin camar ya'muru nisaa haweenka inuu amrahayo ida ikhtasalna markay janaabo ka qubaysanayaan an yanqudna ru'uusahunna madaxooda inay furfuraan fa qaalat caaisha waxay tidhi yaa cajaban libni camar waxaa la yaab leh ibna camar haadaa oo kana yamuru nisaa haweenka wuxuu amrayaa idaqtasalna markay janaabo ka qubaysanayaan an yanqudna ru-uusahuna madaxyadooda inay furfuraan oo tintii furfuraan afalaa yamuruhuna mu amro an yaxliqna ru-uusahuna madaxooda inay xiiraanna mu amray tire macnaa see ula yaabanta darteed il haweenka madaxa inay xiiraan inuu cudurka galo iyo wax kale ma ogiya looma ogola laqad kuntu waxaan ahaa bay tiri caaisha aqtasilu mid mayrata ana anigi rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam min inaain waaxid bay tiri hal weel hal weel keliya ayaa anigi rasuulka aan ku wada mayran jirin walaa aziidu mana ka badin jirin calaa an afruqa calaa ra'si alaaa ifraaqaatin saddex sacab oo biyaha inaan madaxayga ku shubane intaas kama badin jirin bay tiri marka xaggee buu ka keenay madax baa la furfurahayaa iyo xaggaa lagu xaynaya marka sida xaaisho ay sheegaysa weeye sidaas weeye madaxa gabadha janaabada qabta tinteeda ma furfurayso biyaha way ku shubaysaa tinta bay kuy riixi ku cadaadinaysaa keliya intaasaa ku filan laakiin gabadha markay xayd ka qobaysanayso waxaa weeye tinteeda inay furfurtaa la doonahaya waa sida caynkaa we waxaan kaloo mulaaxad ahaan meeshan baabkan intaanan ka bixin aan xasuusin lahaa ama aan baraarujin lahaa dadka oo su-aala ka yimaadana ka mid ah qofka janaabada markuu ka qubaysanahayo haddii dakarkiisa qofka cawradiisa hadduu taabto waysadii miyay ka jabaysaa macnaha oo maalan isagoo janaabada ka qubaysanayo ayaa wuxuu taabtay cawradiisii marka hadhow markuu qubayskaas dhammeeyo weyseqaad miyaa laga rabaa oo weyseqaadkii janaabada dhexdeeda miyaa ka burahay wax noocaas kale marka sheekhulislaam baa arrintaas ka hadlay wuxuu yidhi faqad dala alkitaab wasunna wuxuu tusiyey calaa ana aljunub walxaa'id laa yaqtasilaani acdaa alwudu walaa yanwiyaani buu yidhi wuduu'an dadka janaabe iyo xayd horta markay ka qubaysanayaan buu yidhi ma ay dhaqayaan buu yidhi xibnihii weysada uma qastayaan mana niyoonahayaan weyse qaad ma aha waxay niyoonahayaan laakiin way isdahirahayaan way qubaysanayaan sida ilaahay amray buu yidhi marka qofka marka waxba kama jabahaya macnaha weyseqaadkan oo qubayska dhexdiis la weyse qaadanahaya ma ahan weyseqaad mustaqil ahoo madax bannaan oo haddii qofka cowradiisa taabto weysadii jabayso ma ahan waxa uun weeye weyseqaad oo xibnihii weyseqaadka ah maadaama tashriif ahaan ay xibnihii kale ka sharaf bateen ayaga lagu bilaabahayo rasuulka gabadhiisii zaynab in eedan u malaynaa markay dhimatay gabdhihii dhaqaaya waa kii ku yidhi ibda'na bimayaaminiha wa mawaadici alwuduu'i minha ibda'na bimayaaminiha wa mawaadici alwuduu'i minha waxaad qubayskeeda ka bilaabdaan markaad u qubaynaysaan oo meyd maadaama ay tahay aad meydka dhaqaysaan gabadhayda meydkeeda markaad dhaqaysaan waxaad ka bilaabdaan midigyaasheeda dhinacyada midigta ah iyo meelahay ka weyse qaadan jirta qubayska ka bilaab marka saasoo kale wey marka janaabad marka laga qubaysanayo meelihii weyseqaadka qubayskii laga bilaabahaya ee ma ahan weyseqaad gaar ahoo qofka haddii cawradiisa taarto weyse ka burayso ma ahan marka gabadha xaydka ka qubaysanaysana waa la qofka janaabo ka qubaysanayna waa la mid cawradaada haddaa boqol jeer taabtid markaad qubaysanayso waxa weyse kaa jabayso ma jiraan manaa taas marka sidaas loo ogaa baabka kaas ku xiga waxaa weeye al fii naqdi lmar'ati ra'saha cinda qusli lxayd waljanaaba iskhilaafka culummada ay isku khilaafeen gabadha inay madaxeeda furfuraysa tinta madaxeeda markay xaydka iyo janaabada ka qubaysanayso waclam waxaad ogaataa annahu ikhtalafa alaima aimada islaamka inay isku khilaafeen raximahum ullahu tacaala fii naqdi lmar'ati ra'saha gabadha madaxeeda inay furfurayso markay janaaba ama ka qubaysanayso xayd calaa arbacati aqwaalin afar qowl bay ka yidhaahdeen walqowlu raajix qowlka ugu xoog badanna waxaa huwa waxaa weye wujuubu naqdi fi lxayd inuu waajib yahay gabadha inay tinteeda furfurto fi lxaydi xaydka markay ka qubaysanaysa duuna aljanaabati laakiin janaabada markay ka qubaysanayso waajibku ma ahan inay madaxdeeda furfurto warajaxahu waxaana sidaa rajaxay ibnulqayim raximahullah wa qaala wuxuu yidhi ibnuqayim xadiiu umu salama xadiidka umu salama oo ku soo arooray gabadha xaydkii iyo janaabadii labadaba inay labadaba madaxa furfurayso fasaxiixu fiih sida saxiixa ah xadiidkaas waxaa weeye aliqtisaaru in lagu gaabsado calaa dikri ljanaabati janaabada keliya waxa in lagu gaabsado duuna alxayd duuna alxayd xaydka maxaanku idhaahdaa aan maxaanku idhahda aanu ku jirin ilaan umusalama waxaa la yidhi waxaa la su-aalay madaxa miyaa la furfurahayaabaa la su-aalay waxaa la su-aalay madaxa gabadhu markay qubaysanayso madaxeeda miyay furfuraysaa oo markaasaa waxay tiri way furfuraysaa bay tidhi way furfuraysaa oo janaabadii iyo xaydkii labadu way furfuri bay sheegtay macnaa marka marka in xadiidka lagu gaabsado may xadiidka umusalama umu salama wuxuu ahaa afa anquduhu lilxaydati waljanaabati markaan xaydka iyo janaabada aan ka qubaysanayo madax ma furfurahayaa maya ayuu ahaa maya marka mayadaas in lagu gaabsado janaabada keliya oo waxaan la furfurayn janaabada uu yahay duuna alxayd buu yidhi laakiin xaydka la furfurahayo sidaasaa saxiix ah buu yidhi walaysat lafdat lxaydati buu yidhi fiihi maxfuuda lafdiga xaydka oo xadiidka umusalama aan ku soo marnay maxfuud ma ahan mid nebiga laga wariyey ma aha oo lafdigaas xadiidkaas aan soo marnay ku jiri oo gabadha xaydka markii ka qubaysanayso madaxeeda ma furfurayso maxfuud ma aha nebiga lagama xifdin ee nebiga waxaa laga xifdiyey janaabada keliya inaan madaxa la furfurayn wakhtaarahu aydan waxaa kaloo sidaa doortay alimaam axmed bin xambal wadalika arrinkaasna waxaa weeye lima fii naqdi dafaa'iri shacriha waxa ku sugan gabadha madaxeeda furfurkiisa fil qusli markay qubaysanayso min aljanaabati ay ka qubaysanayso janaabada min mashaqatin waxaraj dhib iyo ciriiri ayaa gabadha ayaa ku sugan wey madaxeeda len maxaa yeeley liannahu maxaa yeeley yukariru kaiiran janaabada wax badan buu soo laalaabtaa soomaa janaabada asaga xad ma laha bikhilaafi qusliha min alxayd wuxuu ka duwan yahay ka qubaysashadeeda xaydka liannahu laa yukarir kaiiran xaydka asagu bishiiba macnaha hal maraa laga yaabaa inuu ku dhaco laakiin janaabada saacadsaacad saacad buu usoo noqon karaa oo ninka haweentiisa markuu u baahda buu u tegi karaa mar walba qubaysna waa laga rabaa marka haddii la yidhahdo mar walbo ninkii haweentii is arkaanba mogtahay madaxiina gabadha ha furfurto dhib iyo ciriiri baa gabadhi soo gaarahay laakiin xaydka isagu waxa weeye wax nin u tegidiisa ku xiran ma aha waa wax ilaahay qoftii ka keenahaya bishiina ugu badnaan hal mar keliya ka imaanaya halkaas mar madaxeeda inay furfurto dhibkuma falaysa fiihi xarajun wamashaqa dhib iyo ciriiri gabadhan xaydka markay ka qubaysanayso kuma ahan wey maadaama asaga imaatinkiisa bishii hal mar uu iska yahay baabka kaas ku xigo waxaa weeye idaa kaana cala alxaa'id janaaba gabadhii caadada qabtay haddii janaabana ay qabta ka waran oo maalan ayadoo janaabo maxaan ku rahdaa ayadoo janaabo qabta ayaa xaydka yimid oo janaabadii weli aan ka qobaysanin gabadhii ninkeedii baa kulmay weli maynan ka qobaysanin ayadoo inay qobaysato isu diyaarinaysa caadadii ka timid ay see la yeelayaa marka ma janaabadiiyaa laga qobaysanaa keliya maxaydkii ilan xaydka asaga waqtigiisa maba la gaarin hadduuba yimid janaabadii marka see la yeelayaa marka ma janaabadan qubaysashadeeda mise janaabada intii laga qubaysaa xaydkana markuu dhammaada laga qubaysanaya mise hal mar baa laisla sugayaa qaala ibnu qudaama wuxuu yidhi idaa kaana cala alxaa'id janaaba gabadhii xaa'idka qabtay hadday janaabo qabto falaysa calayha korkeeda maahan an taktasila inay qubaysato xataa yanqadica xayduha ilaa xaydka uu dhammaanahay way sugaysaa nasa calayhi axmed baa sidaa caddeeyey wa huwa waxaana weeye qowlu isxaaq wadalika arrinkaas waxaa weeye liana algusla laa yufiidu shay-an min alaxkaam qubayska janaabada hadday tiraahdo ayadoo xayd qabtay janaabadii aan qaban ka qubaysanaya waxuu faa-iideynaya ma laha maxaa yeele haddaad qubaysata xataa qur-aan ma akhrin kartid salaad ma tukan kartid waxaa samayn karta ma maxaa yeele xayd baab weli aada qabtaa haddane fa iqtasalat liljanaabati janaaba hadday u qubaysato fii zamani xaydiha waqtiga ay xaydka qabta hadday janaabo ahaan u qubaysato waqtiga xaydka qabto haddii janaabadii kale ay qabtay ka qubaysato saxa qusluha qubayskeeda waa ansaxayaa wazaala xukmu ljanaabati xukunkii janaabada waa ka baxayaa meeshii nasa caleyhi axmed baa sidaa caday wa qaala wuxuu yidhi tazuulu ljanaaba janaabadii waa zuulaysaa walxaydu laakiin asaga laa yazuulu ma tegahayo xataa yanqadica dam ilaa dhiiggan socda uu go-ayo qaala wuxuu yidhi walaa aclamu axadan qaala ma garanayo axad yidhi laa taqtasilu ma qubaysanaysa gabadhi oo janaabada kama qubaysanaysa ilaa xaydkii uu ka dhammaanahayo ilaa waxaa un aan ogahay buu yidhi cadaan ninka la yidhaahdo fa innahu qaala wuxuu yidhi alxaydu akbar xaydka iyo janaabada xaydkaa weyn xaydka unbay hal marka qubaysani qaala wuxuu yidhi axmed bin xambal uma nasala can dalika cadaa kadib arrintaas waa kasoo laabtay waa kasoo degay mowqifkaas waa kasoo degay waa kasoo noqday wa qaala wuxuu yidhi taqtasilu janaabada way ka qubaysanaysaa wahaada arrinkaas waxaa weeye lianna axad alxadatayn maxay labada xadad midkood laa yamnacu ma mancinahay irtifaaca alaakhar kan kale in la koryeelo ma mancinahay kamaa low iqtasala almuxdith sida uu u mayranahayo qofka muxdidka ah alxadath alasqar xadadka yar qaba sida uu u qubaysanahayoo kale wey manaa sida uu u qubaysanahayo weye maxaa yeele qofka xadathul asqar isagoo qaba oo kaadi intuu musqush ka soo baxsay oo kaaday soo waxaystay hadduu haweyntiisa u tago wuu qubaysan karaa man haduu doono marka hore wuu iska dhaqi karaa xadithulasqarki iyo waxaas hadduu doonana qubayskii weynaabu iska qubaysan kara waa isku mid midkood midka kale mancin ma mancin hayo wey oo qofkii gabadhii janaabo iyo xayd ayadoo wada qabta hadday janaabada ka qubaysato oo markuu xaydka ka dhammaadana xaydka ka qubaysato waa sax wey manaa waa sax wey xukunkii janaabada buu ka kor noqonaya xaydkii baa u haraya xaydkii markuu ka go-o ka dhammaadana hadhow bay ka qubaysanaysaa baabka kaas ku xigo waxaa weeye wujuubu lqusli qubayska waajibnimadiisa idaa tara mar gabadha haday aragto maayela rajul ninka wuxuu arkoo kale haday gabadha isku aragto waxyaabaha laga qubaysto oo biyaha shahwada ah hadday gabadha ayadana isku aragto qubays baa ku waajibaya wa qaalat ilxanaabila xanaabiladu waxay tidhi madhabta xanaabilada ah fa ina lilmar'ati haweenta waxay leedahay miniyan sida ninkoo kale mine ayay qabtaa ama shahwo biyo shahwo ah ilaa annahu laa yanfasilu khaarij alqubul laakiin ayada sidii ninkaoo kale banaanka uma soo baxayaan biyaheeda oo qubulka macnaa farjiga banaankiisa uma soo baxay uma soo dhaafayaan oo ma soo baxayaan wax banaanka imanaya maaha waman yunkiru haada ay yidhaahdeen xanaabilada qofkii arrinkaa ah inkira oo gabadha shahwo iyo mino maba qabta yidhaahda faqad ankara almuxisa wuxuu inkiray wax muuqda oo la taaban karo walinusuuli lminiyi xaalataani minada soo degitaankeedana laba xaalo ayay leedahay laba xaal ay ku timaadaan al midda koowaad an yanzila filyaqda soo jeed inay ku timaado oo qofka isagoo soo jeeda inay shahwadii ka timaado labo an yanzila fi nowm hurdada dhexdeeda inay ka timaado labadaas waa ku timaadaan fa ama aladii yanzilu fi lyaqdati midka soo degahaya soo jeedka bikayri iljimaac jimaac la-aan ku imaanahayo biyaha qofka ka imanaya shahwada asagoon jimaac samay fa innahu taaratan yakhruju biladatin mar wuxuu ku soo baxayaa macaan isagoo dareemahaya wa taaratanna yakhruju wuxuu ku soo baxayaa limaradin jiro dartiis buu ku imaanaya ow alamin ama xanuun haya dartiis faladii yakhruju biladatin midka macaanka ku imaanhayo oo macaankaas oo ka mid yahay min mulaacabatin isla cayaarid oo gabadhii xaaskiisa ahayd markuu la cayaaro ayay ka imaanayaan oo mubaasharatin ama mubaasharo jirkeedu markuu taabtay ka imaanaya ow taqbiilin ama dhunkasho ayay uga imaanaya oo canaaqin ama isqoorqoorayn markuu gabadhi xaaskiisa qoorta qaqabsado ayay ka imaanahayaan ow nadrin ama fiiro markuu xaggeeda fiiriyaa ka imaanaya biyihii kasoo duulahaya ow tadakurin ama xusuusasho markuu wax sooxa xasuusto ow naxwu daaliki wixii la mida ah. fa inahu lqusl intaasoo dhanba qubays baa qofkii ku waajibaya marba waxa ka yimid biyihii laga qubaysanayba hadday yihiin intaasoo arrimood mid ka ay ku yimaadaan qubays baa ku waajibaya sawaan waxaa isku mid ah nasala ha soo degaan musaaxiban liladati ayadoo macnaha macaansi markay ka imaanayaan isoo ku macaansanhayo sawaan waxaa isku mid ah baa layidhi nasala musaaxiban liladati biyahaasaa kusoo degaan ayadoo macaansi markay ka imaanayaan macaansanahay qofkii aw itadakur ama xusuusasho ayadoo la socoto ow anzala bacda sukuuni ladati ama ha soo degaan markii macaansiga uu ka xasilo kadib gadaal ha ka yimaadaan keligood wa mila dalika fi lxukmi arrintaasoo kale xagga xukun ahaan wa mila dalika taasoo kale waxaa la mida ah fi lxukmi xagga xukunka waxaa kala mid a ah. maabaa la mida ah, idaa daacaba zawjahu yacni markuu haweentiisi la maxaanku la kakaftamo oo kale oo qabalaha ama u dhudhunkado ow naxwa dalika oo falam yashcur biladatin macaan uunan dareemin walaakinahu amnaa laakiin minadii ay ka timaado waa la mid caqaba dalika arintaas ciribteeda minadii ay ka timaado fa ina calayhi waxaa laga rabaa alqusla inuu mayrto wa ama aladii yakhruju laakiin waxa kan soo baxaya bisababi lmarad shahwada ku imaanayso jiro ow bisababi darbatin shadiidatin calaa sulbihi ama dhabarka ayaa aada looga garaacay oo laga tumay ow darbatin shadiidatin garaac daran baa la garaacay calaa sulbihi dhabarkiisa aada loo garaacayo markaasay biyihii kasoo duuleen ow naxwi daaliki wixii la mid a fa inahu laa yuujibu lqusla kaas qubays ma waajibinahay biyahan minada ah hadday jiro darteed kaaga yimaadaan ama garaac dhabarki lagaa garaacay dartiis kaaga yimaadaan kaasoo kale biyaha sidaa ku yimid qubays liskama rabo wa amaa nusuulu lminiyi xaalata noom laakiin biyaha soo degahayo qofka markuu hurdahaya ka imanahaya wa yucbaru canhu waxaa lagu macneeyaa bilixtilaam ixtilaam baa la yidhaahdaa qofka waa ixtilaamay baa la yidhahda faman ixtilama qofkii dhadhaba manaa ixtilaamku waxaa weeye qofka uu ku riyoodo macnaha markuu seexdo isagoo xaaskiisii la dhaqmahay uma istayqada soo baraaruga can min nowmihi hurdadiisii kasoo kaca fawajada hela balalan qoyaanka hela fii hiyaabihi dharkiisa oo calaa badanihi ama badankiisii markuu hurdada kasoo kacay buu maradiisii ama oogadiisii qoyaan ku arkay oo calaa daahiri qubulihi ama qubulkiisii farjigiisii ama dakarkiisii korkiisii wax ku arkay fainahu yajibu calayhi an yaktasila qofkaas waxaa waajib ku ah inuu qubaysto idaa taxaqaqa hadduu yaqiiniyo ana dalika albalal miniyan qoyaankaasi inay minadii laga qubaysanaya tahay haduu yaqiiniyo qubays baa laga rabaa qofkaas maalan waa iska hurude markaasoo kacadaad cowradaadii ama jirkaadii ama dharkaadii qoyaan ku artay qoyaankii marka inaad xaqiijiso ma biyi lagugu shubaybaa ma biyihii laga qubaysanaya haddii biyihii laga qubaysanayo oo adoo hurda inay kaa yimaadeen ay ku cadaato qubays baa laga rabaa amaa idaa shaka fii kownihi maniyan laakiin hadduu ka shakiyo waxaan mino inay yihiin iyo in kale wuu ka shakiy ow madyan ama madyiga inay yihiin biyihii raaxraaxada ku imaanayeen qubayska waa jebinayn ow qayrihima ama qayrkood falaa yajibu calayhi lqusl qubays qofkaas kuma waajibahay haddii wixii shaki ay ka galeen lianna alasla asal ahaan waxaa weeye baraa'atu dimatihi qofkaasi inuu beri ahaa ayaa asal aheyd oo marka hore janaaba inuusan qadin baa sugnayd wey marka shaki shaki markaas waxaa weeye waxba laguma dhisahayo qaala ibnulqayim wuxuu yidhi raximah ida stayqada rajul min nowmi qofka haduu hurdadiisi kasoo kaco wa ra-aa fii thawbihi balalan oo maradiisi qoyaan uu ku arko ow badanihi ama jirkiisa wa shaka uu ka shakeeya hal huwa miniyun ow madyun waxaan maradaada ku yaala ama jirkaada mm, minadii laga qubaysanaya miyaa mise madyigii waa biyihii oo raaxada ku imaanaya laga qubaysanay laa yadri waa kala garan waaya ayuhumaa midka u yahay fa inahu asaga laa yajibu calayhi lqusl qofkaas qubays waajib kuma ahan xataa yatayaqana anahu maniyun ilaa uu ka yaqiinsanayo waxaan min inayyihiin liana alasla asal ahaan baraa'atu dimatihi wey asalkii waxa ah ninkan inuusan macnaha wax ka imaanin ayaa asal ahaa oo la oga marka imaatinkan yaqiin bay rabtaa laakiin wuxuu yidhi low iqtasala ixtiyaatan hadduu iska qubaysto ixtiyaad ahaan dadaal ahaan fa xasan way wanaagsan tahay liqowli nabiyi sala allahu caleyh wasalam baa u daliilah dac ka tag maa yuriibuka wixii shaki ku geliya iskaga tag ilaa maa laa yuriibuka wixii aan shaki ku gelin iska aad haddii aad ka shakiso biyahan korkaada ku yaalo hurdada markaa ka kacday maradaada iyo jidhkaada inay minaday tahay in kale waa kala saari weyse inaad iska qubaysato iska wanaagsan tahay laakiin waajibkuguma ah si aad shaki oga baxdo inaad iska mayrato way wanaagsan tahay buu yidhi laakiin shay waajib kuga ah ma ah qaala ibnu taymiya wuxuu yidhi raximahu almaniyu aladii yuujibu lqusla minada qubayska waajibinaysaay huwa waxaa weeye aladii yakhruju bishahwatin waa midka shahwo ku imaanahay oo raaxa iyo wax un ku imaanahayo shahwada ku imaanayso wa huwa abyadun khaliidun waa biyo cad oo khaliid aho kakan oo adag tushbihu raa'ixatahu raa'ixata dalci urkiisana waxay ama caraftiisu waxay shabahdaa carafta ubaxa oo kale raa'ixata dalci ubaxa caraftiisa oo kale ayuu u egyahay biyaha minida fa ama alminiyu aladii yakhruju bilaa shahwa minada laakiin shahwo la-aan iska soo baxayso imaa limaradin jiro kusoo baxayso ow hayrihi ama jiro keyrkeed fa haada kaas faasidun waa biyo faasid an ah. laa yuujibu lqusla cinda akhar alculamaa wax qubays waajibinaya ma ahan culummada badankood agtooda ka maalig wa abi xaniifa wa axmed kamaa sidii ana dama alistixaadati dhiigga istixaadadaba laa yuujibu lqusla uunan qubays waajibinayn saasoo kale wey ah, ilan gabadha mustaxaadada fii xukmi daahiraad wey asagoo ka socday iska tukanaysa qaala alimaamu nawowi wuxuu yidhi walmaniyu caamun minadu waa caam wey yashmilu waxaa soo gelahaya maau rajul wa maau lmara ninka biyihiisii iyo haweenta biyaheedi kulli minaal isku dhaha walahu khawaasun yucrafu biha waxyaaba gaar ahoo lagu kala saarana waa jirtaa oo lagu garto ixdaaha midood waxaa weeye alkhuruuju bishahwati maca alfutuuri caqabi alkhuruuju inay biyiha minada ay qofki ka yimaadaan bishahwatin raaxa uga yimaadaan maca alfutuuri caqabihi ayadoo ay la socoto caajis markii biyihii kaasoo baxaan ka bacdi oo raaxadii kaa tagto oo biyihii kaa yimaadaan ka bacdi caajis baa gadaalka dareemaysa waa calaamooyinka lagu garto minada athaaniyata arrinta labaadoo lagu garto waxaa alraa'ixatu ka raa'ixati dalci macnaa ur waxay usoo urayaan sidii maxaanku idhahdaa ubaxa ubaxa ubaxa oo kale macnaha saas oo kale culammada qaarna waxay dhihi jireen sida cajiinta oo kale cajiinta urkeedoo kale ama ukunta urkeedoo kale wax saasoo kale athaalitha arrinta saddexaad alkhuruuju bidafaqin wa dafacaatin biyaha minada waxaa lagu yaqaanaa markay soo baxayaan bidafaq inay ku soo baxo ah, min maain daafiq waa kan ilaahay qur-aanka uu ku leeyahay min maain daafiq bidafaq macnaha waxaa weeye ayagoo boodahaya ayay soo baxayaan wadafacaatin dafacaad bay usoo baxayaanoo hal mar leh macnaha wax israacsan ma aha qeyb baa soo boodaysa haddana qayb kalaa soo booday qayb kalaa soo booday saas dafca dafcay usoo baxayaan hada kulluhu fii maniyi rajul waxaasoo dhanna waxaa wuu yidhi hada kulluhu waxaasoo dhan fii maniyi rajul ninka minadiisi wey astaamahaas hadda aan soo sheegnoo dhan wuxuu yidhi minada ninka calaamooyinka lagu yaqaano wey wa ama almar'atu biyaha haweenta laakiin minadeeda fa huwa asfarun raqiiq ayadu waxaa weeye biyaheedu yidhi waa kuwa boorboor ah raqiiq ahoo jilicsan sida kuwa ninkaoo kale biyaha haweynta uma adkaayda ana umu salaym xadaad waxay sheegtay anaha sa'alat nabiy llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga inay su-aashay can ilmar'ati haweenta taraa arkaysa fii manaamiha maa yaraju waxa ninka arkoo kale haweenta arkaysa ka waran markay hurdo waxa ninka arkahayoo kale hadday aragto oo iyadoo ninkeedii la isticmaalahayo oo la dhaqmahaya hadday ku riyoota sida ninkoo kale fa qaala rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa ra'at daalika almara faltaktasi haddii waxaas ay aragta haweenta ha qubaysato fa qaalat umu sulaym waxay tihi umu sulaym waxay tiri wastaxyaytu waan xishooday bay tiri min daalika arrinkaas waan ka xishooday qaalad waxay tihi wahal yakuunu haada oo arrintaas oo arrintaas rasuulka ilaahayo miyay miyay is ahaanaysaa oo sida ragoo kale ma haweentiina markay hurdo waxaas ka imaanaya fa qaala nabiyullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi nacam fa min ayna yakuunu shabah xaggee shabihitaanka xaggee ka imaanaya oo ilmihii inay marna hooyadu wa ekaadaan marna aabihii wa ekaadaan iyo ekaanshaha xagguu ka imaanaya oo see ilmahaadi kuga ekaanayaan haddaadanba biyo lahayn buyidi inamaa arajul buu yidhi rasuulka biyaha ninka qaliidun waa adagyihiin abyadun waana cadyihiin wamaa ulmar'atine haweenta biyaha ka imaaneen raqiiqo way jilicsayin asfarun boorwe fa min ayihimaa calaa labada biyo kii ninka iyo kii haweenta midkii kor mara ow sabaqa ama soo hormara ayaa yakuunu minhu uu ahaanayaa ashabax ekaanshaha macnaa haddii biyihii ninka ay ka kormaraan kuwii haweenta ilmihii aabihiibay u ekaanahayeen haddii kuwii haweenta ay kormaraan ilmihii hooyaday u ekaanahayeen ama kuwii soo hormaraba oo raximka ku hormara macna waa xadiid saxiix ah weeye muslim ayaa wariyay jaa-ad umu ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam umu sulaym baa nabiga u timid fa qaala lahu waxay ku tiri wa caaishana cindahu caaishana nabiga agtiisay joogtay yaa rasuul allaahi almaratu atu tara haweentu waxay arkaysaa maa yara rajul filmanaam ninka waxa hurdada dhexdeeda uu ku arko fa taraa min nafsiha nafteeda waxay arkaysaa maa yara rajulu min nafsihi ninka wuxuu naftiisa arkoo kale qaalad caaisha waxay tiri yaa umu sulaym fadaxat nisa fadaxti innisaa haweenkii waad fadeexaysay waxaas maxaad u sheegsheegaysaa taribad yamiinuka gacantaada ha carowdo waa canaan wey hadal canaane wey fa qaala licaaisha nabiga caaisha wuxuu ku yidhi bal anti fa taribad yamiinuka bal iska daaya inay gacanteeda ayada carowdee adiga ayaa gacantaada caroobaysaa oo qofka aan wax fahmaynin adiga weeye oo muugta nacam buu yidhi nabiga faltakhtasil ha qubaysato yaa umu sulaym idaa ra'at daalika idaa ra'at daaki kaas aad sheegaysa hadday aragto biyahaasi ha qubaysato rawaahu muslim can ummu salama waxaa laga wariyay qaalad waxay tiri jaa-ad ummu sulaym ila nabiyi sala allahu caleyhi wasalam ummu sulaym baa nebiga u timid fa qaalad waxay tiri yaa rasuula allahi ina allaha laa yastaxyi min alxaq ilaahay xaqa kama sarigto oo kama xishoodo fahal cala almar'ati min guslin ida xtalamad haweenta qubays miyaa ku waajibahaya markay dhadhabto oo habeenkii intay seexato iyadoo ninkeeda la dhaqmahaya iyo waxsaas intay ku riyooto fa qaala rasuullahi nacam buu yidhi idaa ra'at ilmaa biyo hadday aragtaa shardi ah ma aan riyada keliya qubayskuma waajibahaye haddaa habeen walba aad ku riyoonayso ninkaada adoo isla dhaqmaysaan intaas keliya qubays liskama rabo waa inaad biyo aragtaa laakiin biyo hadday ku yimaadaan oo sidaas ay biyo kaaga yimaadaan qubays baa lagaa rabaa fa qaalad umu salama waxay tihi yaa rasuul allahi wa lmara oo haweenta miyay ixtilaamtaa fa qaala wuxuu yidhi taribad yadaaka gacmahaada ha caroobaani fa bima yushbihuhaa waladuha oo sidee marka u shabahayaa u ekaanaya canugeeda haddaysanba haweenta biyoba ka imaanayn canugeeda marka canuga dhasho seeba hooyadiis ugu ekaanaya haddaynan biyoba lahayn haweenti saasaa loogu jawaabay wacan caaishata radia allaahu canha waxaa laga wariyay ana rajulan sa'la rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nin baa nabiga su-aalay cani rajuli nin yujaamicu ahlahu rasuulka ilaahu ka waran buu yidhi nin haweentiisii jimaacaya ehelkiisii jamaacaya uma yugsilu markuu jamaaco kadib haddana caajisahaya oo biyihii aanan ka imaanaynin oo intaas keliya howshii ku ekaysanhaya hal calayhimaa algusl labadaas qof qubays miyaa laga rabaa ninka haweentiisu u tegay kadib waxaba ninkii biyo waa kasoo bixi waayeen kadib uu isaga tegay labadaas qof qubays maa laga rabaa wa caaisha jaalisatun caaishada meeshay fadhidaa fa qaala rasuululaahi wuxuu yidhi innii la afcalu daalika anigu sidaas baan sameeyaa innii anigu la afcalu daalika sidaas aad sheegaysaan sameeyaa ana wahaadihi anigi midaan i ag fadhido caaisha ah sidaasaan samaynaa oo intaan jimaac samayno biyo naga imaan waaya oo biyo iga imaan waaya mararka qaar uma naqtasilu kadibna waan qubaysanaa buu yidhi oo meesha marka waxaa ka baxday qubeyska inaysan shardi u ahayn labada qof markay isjimaac samaynayaan inay biyo yimaadaan inuuna qubayska ku xirnayn ee haddiiba mar la isjimaaco oo labada xibin oo qofka xibnahooda labadooda xibnooda isgaaraan oo gudniinkan gudniinka kale uu gaaro intaas keliya qubayska ku waajibaya ama biyaha yimaadaan ama yaysan imaanin can caaisha isha qaalad waxay tiri idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana gudniinkii gudniinka kale hadduu dhaafo faqad wajaba alquslu qubeyskii waa waajibay ninka gudniinkiisii gabadha gudniinkeeda hadduu dhaafo waa qubayskii waa waajibay tiri facaltuhu waan sameeyey tiri anaa wa rasuulullaahi anii rasuulkaa sidaa samaynay bay tiri fakhtasalnaa waana qubaysan marka arrimaha laga hadlaya arrima diin mar hadday yihiin xishood iyo maxay waxaan caaisha u sheegaysa aniga nebigaa sidaa samaynayoo haddana waan qubaysan dee waa cilmigii baa laga qaadanayaa oo haweenkii nebiga waxaa weeye gurigii waxay joogaan nebiga oo waxyigii kusoo degahayo ummadii baa u baahan cilmigaas inay bartaan marka waa inay caddeeyaan wey oo haweenkii nabiga siday nabiga ula dhaqmaan iyo waxa ay kala kulmaan iyo waa cilmi la qaadanhayo oo ummadda iska dhexlaysa wey marka waa ku qasban yihiin inay sheegaan macnaha inay sheegaan wixii mas'ale cilmi mar hadday kaa gashana waxaa weeye xishood meesha waa ka baxaya waa cilmi diin ilaahay weeye cibaadadaadi dhan baa ku xiran salaadaadi baa ku xiran marka waa la cadaynaya in allaha laa yastaxyii min alxaq wa cali binu zaydna wuxuu wariyey cali ibn lmusayib uu ka wariyey saciid ibn wey wuxuu ka wariyey qaala saciid bin musayib wuxuu yihi naasaca waxaa murmay abuu muusa abuu muusa dooday naasan buu la dooday dad oo min al ansaar reer ansaar ah fa qaaluu waxay yidhaahdeen dadkii reer ansaar waxay yidhaahdeen almaau min almaa biyaha qubayska waxay ku xiran yihiin biyaha minaday ku xiran yihiin almaau biyaha qubayska laisku shubahayo waxaa shardu ah min almaai biyihii shahwada inay kaa yimaadaan qaala saciid bin musayib wuxuu yidhi fandalaqtu ana wa abu muusa aniga abuu muusa waa israacnay xataa dakhalnaa calaa caaisha caaisha ilaan u galnay ilaan haweenkii nebigaa ugu aqoon badan howshaas fa qaala lahaa abuu muusa abuu muusa hadloo wuxuu caaisha ku yidhi alladii kii tanaazacuu fiihi wixi ay ku murmeen buu su-aalay fa qaalat caaisha markaasi waxay ku jawaabtay cindii agtayda waxaa ahday tiri ashifaau caafimaad min daalika arrinkaas waxaad ku caafimaadaan oo aad kaga dawowdaan baa agteyda yaalla masaladaas masaladaas daawadeeda anaa idin hayay tiri waxay tiri qaala rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu yidhi idaa jalasa bayna shucabi alarbac ninka hadduu ku fadhiisto afarta adin ee haweenta labadeeda gacmood iyo labadeeda lugood dhexdooda ninka hadduu ku fadhiisto oo wa alsaqa uu ku dhejiyo alkhitaana gudniinka bilkhitaani gudniinka kale uu ku dhejiyo faqad wajaba alquslu qubayska intaasuu ku waajibay bay tiri caaisha intaasuu ku waajibay daahiruhu marka xadiidkan daahirkiisa wuxuu ku tusahayaa annaha caaisha tacnii inay ula jeedo bikayri insaalin ayadoon biyo ka imaanin oo biyaba aanan soo degin ayaa qubayska waajibaya kamaa saraxa dalika riwaayatu muslim wa axmed riwaayaddii muslim axmed siday u caddeeyeen wa daahiruhu daahirkiisana aydan sidoo kale naasikhun wuxuu nasakhayaa xadiidkan limafhuumi xadiid mafhuumka laga qaadanhayo ay dadka ka qaadanayaan xadiidka inama almaau min almaai biyaha qubayska waxay ku xiran yihiin biyaha oo minaday ku xiran yihiin ayuu nasakhahayaa waagii hore sidaasay ahayd inama almaau min almaa biyaha qubayska waxaa shardi ah inay biyo yimaadaan marka xadiidkaas waa la nasakhay waxaa nasakhay axaadiidtan kale oo haddii gudniinka gudniinka kale uu gaaro biyaba yaysan imaanineh qubays intaasuu ku waajibahaya baabka kaas ku xiga waxaa weeye istixbaabu lwuduu weysaqaad inay sunno tahay liljunub qofka janaabada qaba idaa araada markuu doonahay an yakula inuu wax cuno ow yanaama uu seexdo ow jaamic ama haweentiisii mar labaad inuu biiso oo jimaaco hadduu doonayo qubays baa sunnaha maalan jinaabaad qabtaa haweentaadii baad la dhaqantay ood la gogol gashay weli ma aadan qubaysanin qubayskii janaabada kuu laaban inaad wax cuntaa doonaysaa cuntaa lagu keen inaad soo weysaysataa wanaagsan ama inaad seexato xoogaa seexataad doontay inaad eh, soo weyse qaadato kadib aad seexataa wanaagsan ama haweentii aad hadda jimaacaday mar labaad inaad biistaad doontay haddana waxaa wanaagsan inaad haddane iska soo weyse qaadato weyse qaadkaas markay qubeyskii janaabada ahaa kaama koryeelahay qubeyskii weli waa kuu dhiman yahay laakiin xoogaa wuu kaa fududaynahaya oo waa shay sunno ah oo wanaagsan wey aljunubu yustaxabu lahu lwudu qofka janaabada qaba waxaa loo sunneeyaa weyse qaad idaa araada an yakula markuu doonaya inuu wax cuno oo yashraba muxaba oo yanaama inuu seexdo oo yucaawid alwad ama jimaaci inuu ku laabto laakiin yukrahu lahu laakiin waxaa loo kahdaa annowmu hurdo idaa lam yatawada hadduusan weyse qaadan qofkii asagoo janaabo qaba oo haweentiisii la dhaqmay haddana inuu iska seexda asoon xataa weyse qaadan hadduunan qubaysan karin xataa soo weyse qaadan karaaha wey fa inahu shaaniya qad habata fi saxiix waxaa ku arooray ana nabiya sala allahu calayhi wasalama su-ila nebigaa la su-aalay hal yarqudu axadana hal yarqudu axaduna axadkeenna miyuu seexanaya wahuwa junubun baa la layihi isagoo janaabo qaba ma iska seexan karaa fa qaala nacam buu yidhi wuu seexan karaa idaa tawada'a markuu weyse qaato laakiin lisalaati salaada weyse oo kale markuu weyse qaato markaas wuu seexanay karaa wa yustaxabu lwuduu waxaa kaloo weyse qaadka la sunneeyaa cinda nowm markuu qofka doonaya inuu seexdo likulli axadin axad walbaa loo sunneeya weyse qaadka waxaaba sunno ah qofka mar kastuu doonahayo ama asagoo janaabo qaba inuu seexdo hadoon ama asagooban janaabo qabin xataa qofka mar walbuu doonaya inuu seexdo waxaa weeye weyse qaad baa sunno ah weliba hurdada wala midda habeenkii oo qofku markuu habeenkii seexanahayo intuusan seexanin asagoo weyse qaba inuu seexdo sidaasaa wanaagsan fa faina nabiya sala allahu caley wasalam qaala lirajul ninbu wuxuu ku yidhi idaa akhadta markaad tegayso madjacaka makaanu jiifkaada meesha aad seexanaysay inaad seexato markaad doonayso fatawadac marka hore weyse qaado wuduu'aka lisalaati weyseqaadkaada salaadoo kale weyse qaado uma qul kadibna ducadan akhriso allaahuma ilaahayow innii aslamtu nafsii ilayk naftayda ilaahu adaan kuu hogaamiyey ilaa aakhiri alxadiid ilaa xadiidka aakhirkiisa macnaha waa duco xoogaa dheer qofka kutubta adkaarta xisnulmuslimka iyo waa ka heli karaa inuu barto oo akhrista wey walaysa liljunubi qofka janaabada qaba uma sugnaanin an yalbatha fi lmasjid masaajidka inuu ku nagaado laakiin idaa tawadaca laakiin hadduu weyse qaata jaaza lahu way u bannaan tahay allubtu fiihi inuu ku nagaado cinda axmed wakayri wastadalla wuxuuna u daliishaday bimaa dakarahu wixii uu sheegay biisnaadihi can hishaam binu sacad uu ka sheegay hishaam binu sacad wixii uu ka wariyay ana asxaaba rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam buu yidhi asxaabtii rasuulka kaanuu waxay ahaayeen yatawada-una ku weyse qaata wahum junubun ayagoo janaabo qabay weyse qaadan jireen uma markay weyse qaataan yajlisuuna fi lmasjid masjidkay fadhiisan jireen wayataxadatuun way sheekaysan jireen walaakina alwuduua laakiin weyse qaadkaasi laa yubiixu lahu uma banaynahayo maa yamnacuhu alxadatu lasqar wixii xadatul asqarka uu mancin jiray weyse qaadkaas uma banaynahay ilaa qofka isagoo soo kaadiyey oo suuliya kasoo baxo oo saxaray iyo kaadi iyo iskasoo soo moogtahay oo qaba oo aan weyse qabin oo saxarada intuu iska soo dhaqay iyo kaadi laakiin weyse qaadka u dhiman yahay kitaabka qur-aanka ma akhrin karo waa kii la yiri salaad ma tukan karo marka wixii weyse xadatul asqarka uu mancin jiray uma banaanaanahayaan oo waxaa ka mid a ah waxa uu mancin jiray min asalaati salaad inuu tukado wadawaafa inuu dawaafo wamasil musxaf waxaas dhan uma banaanaanahayn ah, masaajidku buu iska fariisan karaa mooyaane wax u banaanaanahay qur-aan ma akhrin karo inuu qur-aanka kor ka akhriyo waa gaar laakiin eh, qur-aan ma akhrin karo xataa eh, ma dawaafi karo salaad ma tukan karo waxaasna waa kaxa can caaishata qaalad waxay tidhi caaisha kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu ahaa idaa kaana junuban markuu janaabo qabo oo fa araada uu doonahay an yaakula inuu wax cuno oo yanaama ama uu seexdo tawadaca waa weyse qaadan jiray wuduuahu lisalaad weyse qaadashadiisa salaadoo kale weyse qaadan jiray can cabdulaahi bin abi qaysna qaala wuxuu yidhi sa'altu caaisha ayaan weydiiyey can witri rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nebiga witrkiisa fadakara alxadiid xadiidkii buu sheegay qultu waxaan idhi kayfa kaana yasnacu fi ljanaabati nebiga markuu janaaba qabo muxuu samayn jiray akaana yaqtasilu miyuu meeran jiray qabla an yanaama am mise yanaama uu seexan jiray qabla an yaqtasila mise uu iska seexan jiray isagoon qubaysanin qaalad waxay tihi kullu dalika qad kaana yafcal waxaasoo dhan wuu samayn jiray oo isagoon qubaysaninna wuu seexan jiray asagoo qubaysanina waa seexan jiray rubamaa waxaa la arkaa iqtasala inuu qubaysto oo fanaama uu seexdo wa rubamaa waxaa la arkaa tawada inuu weyse qaato oo fanaama uu seexdo qultu waxaan idhi buu yidhi marka alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle aladii jacala fi lmri sacatan allihii arrinka diinteenna waasac nooga dhigay oo nugu ciriirin baa mahadle can abi saciid marka waxaa wey sidaa wey marka qofka haddii janaabo qabo waxaa wey inuu soo qubaystaa fiican hadduu awoodi karo musqusha intuu galo markiiba iska soo meyrto hadduu ka wahsanahayane inuu calal aqal inuu soo weyse qaato oo asoo weyse qaba iska seexda hadhow gadaalka qubaysto laakiin asoon weyse qaadna samaynin qubaysna samayn janaabadiisnu caaw dhan la jiifo waa laga fiican yahay wax wanaagsan maaha lama ammaanin arrintaas wax quruxsan maaha maxaa hadduu habeenkaas sidaa ku dhinto isagoo janaabo qabo ilaahay la kulmahay can abi saciid alkhudriyi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa ataa axadukum ahlahu axadkiina hadduu ehelkiisa u tegahayo idaa ataa hadduu u tago axadukum ahlahu ehelkiisa hadduu u tago uma araada uu doonaya an yacuuda inuu mar labaad biiso oo ku noqdo falyatawada haweyse qaato ayadana waa arrin wanaagsan ninbaa haweyntiisi u tegay kadib buu xoogaa markuu joogo haddana inuu biisuu damcay marka intuusan ku laabanin waxaa wanaagsan inuu soo weyse qaato kadib markaa haweyntii haddana ku laabto laakiin inuu caawo dhan muugta isaga noqnoqdo oo maogtahay asoon weyse qaad waxba udhexaysiinayn waa laga quruxsan yahay wax laga quruxsan yahay wey arin fiican ma ahan baa layidhi marka sidaas weye marka arrimahaasoo dhan waxaa weeye waa arrimo oo sunnada ka mid ah weeye oo waxyaabaha la sunneeyo ayay ka mid yihiin weye cashirkeenana intaas ayaan ku joojinaynaa hada wabilaahi towfiiq